بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنكب الله بين آيات الصدن إيا أفر إلى آيات أفرتن إيا أفر سورة النساء سورة النساء إن بدن با عقد إيا هوانك إيا يا لغا هدلي marka allah wuxuu hi arijaalu ragu qawaamuuna kuwa xukumo weeye yani u taagan xukunkooda cala nisaa haweenka bima shayba ku xukumayaan fadala allaahu uu alla dheeri usiiye fadli usiiye bacduhum qaarkood alaa bacdin qaarka kale wa bimaa shayna way ku xukumayaan anfaquu ay nafaqeeyeen min amwaalihim xoolahooda ka nafaqeeyeen fasaalixaatu gabdhaha fiicfiicani qaanitaatun kuwa adeeco weeye zawjkooda xaafidaatun oo ilaaliya lileybi maqnida uu zawjku maqan yahay bay ilaaliyaa naftooda iyo acmaalkiisaba bimaa xafid allaahu ilaahay siduu u xifdisiiye u waafajiyey ilaahay baa gacan qabanayo waafajinaya aayadda waxay kusoo degtay nin la yidhaahdo sacad binu rabiica yaa gabadh xaaskiisa ahayd dharbaaxay dharbaaxuu ku dhuftay aabbaheed baa xanaaqo intaan kariimadaydii u goglay yuu sidaa u galay wuxuu nabigu yidhi ka qisaaso oo aadna dhadbaxa dhigto lamida ku dhufo marka isagoo weli gabadhii ayna dhinkii gaadhin iyo aayadani soo degto raggu haweenka way xukumaan baa layi raggu haweenka way xukumaan laba siyood bay waanu fadliga ay ka leeyihiin fadli xagga sharaftii bani aadamnimada ma aha way ka yar xoog badan yihiin oo masaariftii waxoo dhan baa iyaga dul saaran saasay ku xukumaan wey arijaalu raggu qawaamuuna kuwa xukuma weeye yani qawaamuun kuwa u taagan xukunka cala nisaai dumarka ay xukumaan oo maxay ku xukumay bimaa shay fadala allaahu alla uu fadli siiyey bacdahum qaarkood calaa bacdi qaarka uu ka fadilay oo gabdhaha iyo ragga raggaa ka yar xoog badanoo ka firfircoon wa bimaa shayna way raggu ku xukumi anfaquu ay ka nafaqeeyeen min amwaalihim ile masaariftii iyo meherkii iyo gurigii iyo wixii oo dhan baa lagu leeyahay marka dee waa inuu xukumaa mar haddii isaga xilkaasi saaran yahay fasaalixaatu gabdhaha fiicfiicani qaanitaatun kuwa adeeca weeye zawjkooda xaafidaatun ilaaliya xifdiya baylah tira lilqeybi maqnida zawjka maqnida zawjka markuu zawjku maqan yahay wa inay naftooda iyo maalkiisaba ilaaliyaan bima shay bay ku ilaa xafidallaahu ilaahay uu xifdisiiyey oo intuu iyaga u dhiibay haddana ilaahay karsiiye ilaahay wa taala alla karsiinaye macnaa haddaan alla karsiinin ma eh, ma baylhatiri karaan walaatii gabdhihii takhaafuuna aada ka baqdeen ushuusahunna naashisnimadooda korisuqaadkooda iyo santaagooda faciduuhunna wacdiya marka hore hadday kuwaantoomi waayaan wahjuruuhunna ka jeedsada filmadaajici jiifka uga jeetada oo guriga la seexda laakiin kasii jeetada oo la sheekaysanina wadribuuhuna garaaca hadday intaasoo dhani ay yeeli waayaan fain adacnakum hadday idin adeecaan oo ay gabdho fiican oo raalli ay yihiin falaa tabquu ha u raadinina sabiila wado calayhina dushooda waddo aad ku dhibtaan ha u raadinina oo marmarsiiyo ha u samaynina in allaha alla kaana wuxuu ahday caliyan kii sareeye kabiiran oo weyn oo macnaha gabadha xoog aad leedahay haddaad u isticmaasho ilahay ba kaasii sareeya oo kaagen wey nushuuska iyo gabdhuhu markay ninkooda hadday wax uun yar hoose oo nafaqada iyo gogosha iyo yar sidaasun hadday wax saasa isku diidaan naashid ma aha wayna gabadhu ninka sanka intay ka taagto la dhaqankiisa diido oo hadalkiisa diido oo say doonta ay iska yeesho naashidku waa kaa gabdhuhu heerkaa markay gaadhaan marka hore wacdiya na ilaahay ka yaab xuquuq baan isku leenahay hadday taa yeeli waayaan jiifka uga taga manaa guriga waa lala seexan laakiin gogasha waa laga sii jeesano xag kalea looga sii jeesano hadalkana waa laga yar xidi taa qaadan waayaan waa la garaaci garaacaasuna garaac dhibla ma aha waa garaacan jaraaxana ku samaynin bararinina yaa la garaaci faina dacnaku marka gabdhuhu hadday idin yeelaan wallaatii gabdhihii takhaafuuna aad ka baqdeen ka baqdeenta macnaheed waxaa wey aad ka dareenteen ood ku ogaateen nusuusahunna kor isuqaadkooda ay kaa santaagayaan oo ayna hadalkaagaba yeelaynin ama siday doonto yeeli faaciiduuhuna wacdiya marka hore haday ka anfici weydo wahjuruuhuna ka jeedsada filmadaajici jiifka uga jeedsada oo markaad seexataan gogosha kasii jeeto oo kaftanka iyo hadalka ka daa wadribuuhuna garaaca markaa garaac hayru mubarix wa hayru jaarix waa inuuna nabarna muuqda ku samaynin bararna ku samaynin fain adacnakum hadday gabdhuhu idin adeecaan oy gabdho fiican yihiin oy dul qaataan falaa tabquu ha u raadinina calayhina gabdhaha dushooda sabiilan wada aad ku dhigtaan ha u raadin idinku ha qodqodina gabdhaha in allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliyan kii sarreeya kabiiran oo weyno haddaad gabdhaha iska weynaysaysaan oo dhibtaan ilaahay baa idinka sii sarreeya way khiftum marka haddaad ka baqdaan shiqaaqa baynihimaa labada ruuxa isqabta khilaaf dhexdooda ah naasirnimadii way soo dhaaftay midda hore waxaa weeye markay gabdhuhu khilaafka keenaan gabdhuhu khilaafka keenaan meesha waa gabdhihii iyo raggii oo labadiiba khilaafka ay wadaagaan wey meeshan in khiftum haddaad badaan ka baqdaan ood ogaat dareentaan shiqaaqa baynihimaa dhexdooda khilaafa fabcasuu dira xakaman nin caqli leh oo min ahlihi isaga qaraabadiisa ah iyo waxakama nin xakiim oo caqli laho min ahliha qaraabadeeda ah in yuriidaa labadaa xakam hadday doonaan islaaxan wanaajin haday doonaan oy ku dadaalaan inay dadkaa heshiisiiyaan yuwafiq illaahu allah waafajin baynahuma dhexdooda yani waa siday u badan tahay haday iyagu daacad yihiin allah baa waafajin in allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliimankii oo khabiirana xog ogaala ee hadalkaa hore waxaa weeye markii gabdhaha iyow khilaafka keenaan meesha labadii ruuxoo khilaaf baa ka dhasho way wada dhaqmi waayeen nin iyada qoladooda iyo nin qoladiisa ala ah diri soo heshiyaanse way u tegin marka hore waxaa ka horreyn baa layi xaakimka yaa ruux u diri agtooda dega oo ruux baa la agdejin bal siday u kala gardaran yihiin soo daraasayn laba ruux baa marka la diri labadaa ruux maxaakimiinba mise waa erge un erge waa xaakimiin waa wakiillo waxay doonaan ba kala tag u gartaa way kala xukumi hadday kala tag u garan waayaanna way isku celin wain khiftum haddaad ka baqdaan ood yani dareentaan shiqaaqa baynihimaa labadooda dhexdooda khilaafkooda fabcasuu dira xakama nin xaakim nin yani maamula xakam ninka wax maamula oo min ahlihi qaraabadiisa waxakaman min ahliha qaraabadeeda ah in yuridaa labadaa qof hadday doonaan islaaxan wanaajin yuwafiq illaahu alla waafajin baynahumaa dhexdooda hadday daacad yihiin waa suuragal in alla waafajiyo waxaa kaloo loo celiya hadday labada zawj islaax doonayaan inay heshiiyaan baa suuragal sida hore kuwan labadaa qofee la diray haday islaax rabaan ilaahay waafajin in allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman kii oo khabiiranna xoog ogaale wacbudullaah alle caabuda walaa tushrikuu ha wadaajinina bihi alla shay shayna fi lcibaadati cibaadada hala wadaajinina waaxsinuu samafala bilwaalidayna aabihooyo ixsaanan samafal wabidilqurbaa qaraabada dadka u saaxiibkeed qaraabada tihiinna u samafala iyo walyataama agoonta wuxu shaqeeya aan lahayn iyo walmasaakiini dadkaan waxba haysanin iyo waljaari dariska oo dilqurbaa qaraabada u saaxiibka dariska aada qaraabada tihiin iyo waljaari dariska aljunubi oo shisheeyaha ah iyo kula saaxiibay biljambi dhinaca kuula saaxiibo safarka wadatiin wabni sabiili wadada dadka hayo musaafiriinta ah yomaa shay malakad ay milkiday aymaanikum midigtiinna ay milkiday in allaha alla sidiisaba laa yuxibu ma jecla man kaana qofkii ahaaday mukhtaalan kii xaragooda xaraga kibir fakhuuran oo faan badan oo dadka iskala sareeya alla caabudaa la yidhi kelidii keligii caabudaa la yidhi alla keligii waalideynkan ixsaan u sameeyaa layidhi iyo qaraabada iyo agoonta masaakiinta dariska qaraabada ah dariska shisheeyaha ah iyo ninkaad socotada wada tihiin iyo dadka eelu ah iyo kuwaad milkiga u leedihiin marka darisku waa kay saxaabadu yidhaahdeen nabigu siduu dariska uga dardaarmay uga dardaarmay xataa waxaan u malayn inuu islaxalsiinayo mid kale nin baa dariskiisii kasoo soo dacwoodayo nabigu banaanbax samee buu yidhi banaanbax alaabtii iyo qalabkii dibadda soo dhigtay waryaa iga gargaara ninkaa marka darisku waa khatar weyn markaa nabigu wuxuu u sheegay dariska guriga aada degan tahay ninbaa dariskiisa kasoo eed sheegto markaasuu daris waxaa la yidhaha dhinac walba afartan guri afartan jeh ninku degan yahay dhinac walba afartan guri wey darisku waa intaa waay marka darisku qiimadhaasuu leeyahay cibaadadooda shirkiguna waa saddexo qof alla u shariiggeeli ilaahnimadiisa oo cid kale ilaahnimada la wadaajiyo waa ilaah yidhi waa shirkiga weyn iyo qof ficilka xagga ficilka ka shirki sameeyey oo ilaahay wax si ilaah yuuna ku sheegin laakiin sida ilaahay wax wax u qabta yuu ku sheegay shay buu ku sheegay inuu sida ilaahay wax u siin karo hadda magac ilaahna uma isticmaalin waa sidaynu inagu u badan nahay shirkina waa istustuska yaa ruux walba camalkiisi baa la dhigi camalkan ilaahu dartaa baan u sameeyey in qur-aan ku aqrin jiray waxaad rabtay qur-aan buu yaqaana inuu yidha waana la yidhi adduunkaad ku qaadatay daga ilaahu dartaa baan u jihaaday in geesinimo lagu sheega ad u jihaaday marka istustusku waa khatar weyn marka istustuska waxaa lagu hadaad hadda tidhaahdo istustusgeena kaa noqona dadka iska qari ma fiicna waa inay dadkoo kula joogin iyo dadkoo ku arkaynin isu kaa mid yihiin markaasuu qofku fiican yahay wy wacbud llaha walaa tushrikuu bihi shaya waaxsinuu u samafala bilwaalidayni labada waalid ixsaanan u samafal wabidilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka walyataama agoonta walmasaakiini masaakiinta iyo waljaari dariska oo dilqurbaa qaraabada u saaxiibka ah iyo waljaari dariska aljunuubi oo sheeyaha ah iyo wasaaxibika kugula saaxiibay biljambi dhinaca iyo wabni sabiili wadahayska qofka inanka wadada haya ruuxa wadada haya wamalakad imaanku midigtiin waxay milkiday inagu hadda ma hayne ha ku kalifina waxayna qaban karayn xataa dariska sida loo dhaqaalin waxaa ka mid a haddaad cunada iyo sharaabki waxaa ku dhaanto wax ka siin haddii waxaad wax ka siisa aadan haysanin caruurtaada markaad wax siinayso si qarsoodia usii yana ku qaracmin oo ayna arkin caruurta si qarsoodia wax usii haddaadan waxba siin karayn in allaha alle subxaana watacaala laa yuxibu ma jeclo man kaana qofkii ahday mukhtaalan xaragoode xaraga kibir hadduu qofku dee dhar wanaagsan oo qurux badan xidho oo nicmadii alla muujiyo kaa lama sheegayo waa qofka isajabiyo oo dadka yasa qofkaa weye fakuuran oo faan badan kaan ahaan jiray oo kanaan anigu ahayo aladiina kuwa weeye kuwaa fakuurinteen alla jeclayn aladiina kuwa yabkhaluuna bakhayla wixii ay wayamuruuna naasa dadkana amra bilbukli bakhaylnimo amra wayaktubuuna qariya maa ataahum llahu alla wuxuusi min fadlihi nicmadiisa ah ka muuqan mayso oo inuu nicmo haysto uma muuqdo wax ka bixin maayo wactadnaa waxaan u diyaarinay lilkaafiriina gaalada cadaaban caana muhiinin oo duleeya bakhaylnimadu shuxi baa la yidhaha bakhayl qofka wuxuu haystay ceshado bakhayl qofka wuxuu haystana cishada dadkana cishada yidhaahdo waxba iska bixnina waa shuxi weeye waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika marka bakhaylnimada waa khatar haddana dadkiibay bakhaylnimo sii amrayaan wixii alla siiyey oo nicmahana way qarinayaan oo dhowr siyood bay u qarino waxba ka sadaqaysan maaya had iyo jeer si dad aan waxba haysaninba u dhaqmayaano nicmadii alla kaa muuqato in allaha yuxibu an yaraa athara nicmati calaa cabdi waa xadiis alla wuxuu jecel yahay nicmadiisa inuu addoonka ka dul arko marka had iyo jeer dhal hayhaydan buu qabaayo wasaq badan yahayo isagoo wax cuni lama arko soomaalidu ninkay qaduuca u taqaan ma taqaan waa ninka aan dadka wax cunin oo saa un dadka isha uga dhowra isagoo xoola haysta qaduuc wey ninkaas wey aladiina kuwa yabkhaluuna bakhayla waya'muruuna amra dadka annaasa dadka bilbukli bakhaylnimo amra wayaktubuuna yaktumuuna qariya maa ataahum llahu alla wuxuu siiyo min fadlihi kama muuqata nicmadaa u hayso waxba ka sadaqaysan maayo wactadnaa waan u diyaarinay lilkaafiriina gaalada cadaaban cadaab muhiinan oo duli ah meeshaa wactadnaa lilkaafiriina marka layidhi waa bakhaylka waxa la sheegay bakhaylku gaaladu ka yahay oo hadduu ehlu tawxiid yahay lafteeda kufri camali aa jira kufri caqiidi ah iyo kufri camali ah kufri meeshan lafdiga lagu soo qaaday ninka bakhaylka wixiisa ceshada ee ayna ka muuqanin nicmada alle ka muuqanin waa kufri camali ah wey xataa haddayna caqiidadiisa eh, ayna ayna ahayn waladiina kuwa weeye kuwaasi yunfiquuna bixiya amwaalahum xoolahooda kuwii horey ku cadfan tahay ri'aaa annaasi dadka istustuskiisa walaa yuminuuna ma rumaynin kuwaasi bilaahi alle walaa bilyawmi alaakhiri aakhira midnama ayna rumaynin waman yakun shayaanu shaytaanku qofku u yahay lowsa qariina saaxiib fasaaa waxa xun qariina saaxiib baa xun meeshaa mantu waa shardiye waxaa meeshaa ka goan an waman yakun shaydaanu shaydaanku ninkuu u yahay low isaga qariinan wuu lumin baa meeshaa ku jirta yudiluhu wuu lumin fasaaa xun shaydaan baa xun qariinan minjahati saaxiib ahaan ayaddu waxaa wey dadka istustusa day sadaqo bixin iyo day daaco la iman dadka istustusa weye oo dadka istusaa marka qofku haduu istusu yahay alla ma rumaynin iyo qiyaamaha ma rumaynin hadduu labadaa rumeeyo istusus kuma yimaadeen ee ilaahay buu wax saafi ah yuu dhiiban lahaa wey haddaba laga yaabo caqiidadiisu inay uu alla aaminsan yahay laakiin siduu u dhaqmayo markii la ego dee cid kaleuba la wadaajin alle cibaadadii marmar baan idhaahdaa ila tusbaxa guriga markaad joogto ku wardi guriga marmar dadka tusbaxa suuqa ku wada amay waxoogay ka yar noqotaa isdusus ka noqotaa marmar baan idhaahdaa anugu marka waxaan jeclahay dadku inay tusbax jeebka gashadaan ama guriga dhigtaan waladiina kuwa yunfiquuna bixiya amwaalahum xoolahooda riaa naasi dadka istususkiisa walaa yuminuuna aan rumaynin bilaahi alla aan rumaynin walaa bilyawmi alaakhiri kuwii horey ku cadfan tahay bakhaylnimada iyo kuwa noocaasa waladiina yunfiquuna wey walaa bilyawmi alaakhiri waman yakun shayaanu shaydaanku qofka uu saaxiib u yahay lahu isaga qariinan saaxiib fa huwa daalun fasaaa xun marka qariinan saaxiib baa xun waa shaydaanka wamaadaa calayhim wamaadaa shaygeebaa calayhim dushooda ah low aamanuu iska rumayn lahaayeen maxaa dhibho ku dhici lahaa bilaahi alla walyawmi alaakhiri ow anfaquu ay bixin lahaayeen mimaa kii qaarkii rasaqahum ullahu alla ku arsaaqay wa kaana allahu alla wuxuu ahday caliiman bihim kiyo wax dhibho gaadhi lahaa ma jiro waa istifhaam cajiiba ah. hadday intay iska rumayn lahaayeen sadaqada la bixi lahaayeen bal maxaa dhib hotalow gaari lahaa maxay ka baqayaan ah, alla bixin way dhib kama jireen wamaadaa sheegeeba calayhim dushooda ah, oo dhib ah law aamanuu haday rumayn lahaayeen bilaahi alla walyowmi alaakhiri oo anfaqu ay bixiyaan mimaa kii qaarkii rasaqahum llahu alla ku arsaaqay wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday bihim iyaga calimankiio siday u dhaqmeen buu ula xisaabtamay in allaha alle laa yadlimu ma dulmiyo mihqaala daratin quraanjo wasankeed waintaku hadday tahay camalka uu qabtay xasanatan wanaag yudaacifhaa wuu laablaabi wayu'ti wuusin min ladunhu agtiisa ajran ajri cadiimana weyn allah subxaanau watacaala qofna in yarna kama dulmiyo dembi uuna lahayn ma saaro allah subxaanau watacaala cibaado uu la yimid midqaale darraba ha ahaatee ka dulmi maayo waa u goobjooga caqiidadiisi camalkiisu ka baaba allah wuu ilaalinaya in allaha all laa yadlimu ma dulmiyo misqaala daratin quraanja wasankeed waintaku hadday tahay cibaadadaa uu qabtay xasanatan wanaag yudaacifhaa wuu laalaabi wayuuti wuu siin min ladunhu agtiisa ajran ajra cadiiman oo weyn fakayfa idaa jinaa qiyaamihii baa la taagan yahay ka war fakayfa sidee xaalku noqon idaa jinaa markaanu la nimaadno min kulli ummatin ummad la arko xaggeeda bishahiidin markhaati oo nabigoodii ah waji'naa bika adna aan kula nimaadno shahiidan xaalo aad ku markhaati kacayso calaa haaulaai kuwa xaaladdu maalintaa maxay kula tahay de qiyaamihii baa la taagan yahay dadkii qaarna midigtaa laga siiyey qaarna bidixda ummad kasta nabigeedii baa iman waxaa la su-aali ma gaadhsiisay hawaan gaadhsiiye buu dhih oo nebiy llaahi maxamed adiguna qoladaanaad ku markhaati kaci ah markaa calaamu ku garan nabigu ummadiisa oo intii la waqtiyowday mooye inta kale calaamu ku garan waysada xubnihii waysada iftiimayo dhalaalay ummadayda saasaan ku garan bu waa maalin cajiib wey maalin cajiib wey maalintaasi waxaa la yidhi ambiyada kale markii la yidhaahdo ma gaadhsiiseen yidha waanu gaadhsiisen ummadoodu way dafir inta badan nama gaadhsiinin markaasaa ambiyadii la dhihi yaa markhaati idinka ah. ummadda nebi maxamed yaa markhaati nooga ah ummadii nabi maxamed waay dhihi waxay dhihi wayma naga dambeeyeen sidee loogu markhaati kici ummadii nebi maxamed baa la weydiiyey sead ugu markhaati kacaysaan nabiga nabiga iyagaa noo sheegay bay iyaga la su-aaliba mahayo markaa marka ayadan meel tafri la yidhaah yuu nabiyullaahi maxamed iyo asxaabada qaarkeed tageen eh, cabdullaahi bn mascuud bu nabigu yidhi igu dul aqri qur-aanka markaasuu yidhi yaa rasuul soo dejiyey seen kuugu dul aqrin inaan dhegaysaan jeclahay igu dul aqri buu yidhi suuratu nisuu dabada qabsada cabdullaahi bin mascuud meeshan markuu marayo fa kayfa idaa ji'naa min kulli mtbishahiidan markuu marayo yuu iska daai yidhi buu yidhi kafaa waan dhowrayo nabiga ooyo ilmo ka daadanayso yaan arkay buui meeshaa waxaynu ka qaadanaynaa qur-aanka haddaad dhegaysato ajri baa laga heli inaad qur-aanka akrintiisa dhegaysato waxaa sii fiican markaad qur-aanka dhegaysanayso macnihiisa garanayso macnaha qofku qur-aanka macnihiisa marka la leeyahay inuu gudbin karo ma aha waxba shardi ma aha waa inuu fahamsan yahay wy marka xaalad adag baa dambaysa wy fakayfa sidee xaalku weye idaa ji'naa markaan la nimaano min kulli ummatin ummad la arka xaggeeda bishahiidin markhaati waji'naa bika adiga aan kula nimaadno shahiidan xaalo aada markhaati ku tahay calaa haulaa kuwa yowma idin maalintaa iyada ah ee markhaatigu meesha taagan yahay ywadu ladiina kuwii waxay jecel yihiin kafaruu gaaloobay wacasawu rasuula rasuulkana caasiyey low tusawaa haddii lala simi lahaa bihim iyaga alardu dhulka oo dhulka lala goyn lahaa walaa yaktumuuna qarin mahayaan walaa yaktumuuna allaha alla maalintaa ka qarmi xadiidan wax wara ka qarin mahayaan maalintaa iyada ah wuxuu tamanii qofkii adduunka caasi ahaa alla yaa dhulka ila gooy nin qoladan muctazilado shaki qaba yaa u yimid cabdulaahi binu cabaas wuxuu hi cabdulaahiyow waxyaabo badan oo qur-aanka ah yaa shaki igu beeray ayadani waxay leedahay wax hadala qarin mahaya ayad kale waay wallaahi maa kunaa mushrikiin yay leedahay marka wuxuu yihi cabdulahi binu cabaas waa meelo badan mawaadic badan baa jirta markay qoladaas mushrikiintu arkeen qof muwaxida mooye qof kale inuuna nabadgelaynin iyo shirkigii dafireen taasu waa taa marka meelahan dambe waxaa l afkooda la xidhi afkaa la xidhi xubnahoodii oo dhan ku kiciba marka laa yagtumuuna xubnahoodii dhan warramiba gebi ahaanba allah wuxuu leeyahay yowma idin maalinta ah yowadu ladiina kuwii waxay jecel yihiin kafaruu gaaloobay wacasawu rasula rasuulkana caasiyey low tusawa haddii lala simi bihim iyaga alardu dhulka lala silmay ku baabi'i lahaayeen walaa yaktumuuna allaha alle ka qarin may xadiisan wax wara yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiy laa taqrabuu ha u dhowaanina asalaata salaada waantum idinkuna sukaara aada waalan tihiin ood ka daragteen xataa taclamuu ilaa aada ogaataan maa taquuluuna waxaad leedihiin ilaa nin khamri cabay oo waalani wuxuu leeyahay ma garanaye walaa junuban idinkoo janaabalena meesha salaada lagu tukado ha tagina ilaa cabiri sabiili nin wada gudbaya mooye xataa taqsil ilaa ad maydhataan idinkoo janaabo le masjidka ha tegina ilaa inaad dhex maraysaan mooye masjidka ha dhex tagina idinkoo waalan salaada ha tagina idinkoo janaabalena meesha salaada ha tagina ilaa aad soo maydhataan marka waxaa khaladkan wuxuu dhacay saxaabada yaa nin tukiyey iyagoo xoogay khamri cabay intaan la xaaraam yeelin qul yaa ayuha alkaafiruuna acbudu maa tacbuduuna bu tay yaa aayaddan la yidhi war idinkoo khamraysan aha tukanina markii ugu horreysay sakriga lasoo hadal qaaday cinabkii iyo kuwa tattakhiduuna sakaran wax lagu midqaamaad ka samaysanaysa waa markii horreysay lasoo hadal qaaday haddana markana la yidhi waa loo waa loo marmarsan ila mar keliya khamriga lama joojin karo haalintu muntahuna waa kan la yidhi maalintaa khamriga la xaaraamayey suuqyaha madiinaad khamri baa saa u butaacayay marka markii la yidhi idinkuo waalan salaada ha u dhowaanina khamri cabidii waa yaraan maxaa yeelay markuu subaxa tukaday waagu baryo duurkii waa kusoo socda soo ma aha biqaabku dhayal uga dhici maayo cabidii wuu iska dayn salaadii ma tukada casarkii baa kusoo socda maqribkii sidaasaa laga yaabaa maalintii habeenkii inuuna u dhadhaminin saasuu isaga dayn waxaan xusuusnahay nin cajiib ahaa oo markuu jaadka cunu midqaansan yahay salaadii tukada qadayn jiray yaan xusuusna u badan jira salaad ila salaad ma ahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadkaa muminiinta aho laa taqrabuu ha u dhowaanina asalaata salaada ha u dhowaanina waantum idinkuna sukaaraa aada waalan tihiin oo midqaankii idinku joogo hataa taclamuu ilaa aad ogaataan maa taquuluuna waxaad leedihiin eed akriyaysaan garo oo walaa junuuban idinkoo janaabo ha u dhowaanina antum sukaaraad ku cadfan tahay ilaa caabidii sabiilin wada kuga gudbi inaad tihiin mooyaane oo masjidka dhex maraysaan hataa taktasiluu ilaa aada maydhataan hadda masjidka qofku markuu dhalinyaro yahay oo una meel kale helaynin isagoo janaabala iska dhex seexan karaa yani xurmo meesha la xurmaynayo wey wain kuntum haddaad tihiin mardaa kuwa jiran aw calaa safarin ama safar aada ku sugan tihiin aw jaaa uu ka yimaado axadun axad oo minkum idinka min alqaaidi saxarada musqusha uu ka yimaado oo lamastum nisaaa dumarka aad jimaacdaan taabataan falam tajiduu aydaan heli maaan biyo fatayamamuu ku tayamamuu u qasta saciidan caro dayiban wanaagsan saciidkaa dhulka dushiisaa loogu wadaa saciid maa cala ardi famsaxuu ku masaxa biwujuuhikum wajiyaalkiina iyo weydiikum gacmihiina in allaha alle kaana wuxuu ahaaday cafuwan kii saamaxa afuuran oo dhaafa alla wuxuu leeyahay ee markaad bugtaan oo biyaha aad ka baqaysaan in jirka idinku korodho ama aada safar tihiin oo biyaha biyo weydaan ama inta yareed haysataan aad tashiilanaysaan ama musqusha aad ka timaadaan ama dumarka taabataan tayamuma laba masalaa sharax u baahan dumarka taabashadiisa culimada inta badan boqolkiiba sagaashan waxay isku raacsan yihiin jimaaca inuu yahay ee dumarka oo la taabtaa una weysada jabinayn culmaa in yar ka sokayso waxay dhaheen bilada xiisad haduu u way jebin hadduuna xiisad u taataabanayninna jebin mayso laakiin culimmadu inta badan inta badan saasay leeyihin axaadiisuna sidaa unbay sheegayo nabiyullahi maxamed haweenkiisa inta isdhunkadaa oo ay meel wada fadhiisaan oo istaabtaan yuuna haddana weysaysan jirin boqolaalkii kun ee saxaabada ahayd waxay yidhaheen nabigu wuuna baray xatalxuraa ah, taniya sida loo saxaro marka saxaro iyo markuu nabigu baray sidii raashinka loo cuno qof weysadiisii oo xaaskiisii la jooga hadday ka jabinayso war gabadha iska ilaali way kaa jabin buu dhihi lahaa haweenku waa saddex maxaarim dadkaan meerku isu qabanayn taa la iskuma diidana ajnabi taa marka horeba lama ogola in la isaabto haddiiba se ay dhacdo baabuur iyo wax isugu timaadaanoo dar allah idinkoo midna u qasin isku dhacdaan jabin maaya tan islaantii baa la isku haystaa waa islaantii wey marka culimadu inta badan waxay u badan tahay inta badan xaaskaagu inuuna salaada ka jebinayn iyay u badan tahay alimaamu shaafici raximahullah isagu lamsiga wuxuu ku fasiray gacanta gacantuu ku fasiray iyo jidhka marka jidhkiina iyo jidhka gabadho haddaa istaabataan weysadii kaabr allah u naxariiste sheekh la dhihi jiray xaaji yuusuf xayla eleeye qaali baanu deganayn qaali meel la yidhaahdo oo xaggaasa waan weydiinay masaladaasoo wuxuu yidhi war markaad biyo haysatana iska weysayso markaada biyo haysanina waxba kaama jabin ku tuko taasoo noo fidiy anigase marka la weydiiye waxaan dhihi jiray ani islaantaydu igama jabisaan ku dhihi jiray dadka marka masaladaas waa sida masalada tayamumka masalada tayamumka nabiyullaahi maxamed axaadiisa markii la ego hal darbo yaa kugu filan intaad gacanta hal mara ku dhufato oo tan wejiga mariso ta kalena markaa labada gamcood cukurada saa isu mari meel kore waxba inaad gaadhso uma baahna xadiisu saasay u badan tahay xadiis laga xoog badan yahay baa yidhaah meeshaasaa la gaadhsiin waana laba darbo marka haddii labadaa darbo laiskaga dhaqmo wax dhib ah ma leh ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata salaada u dhowaanina waantum idinkuna sukaara aada waalan tihiin xataa taclamuu ilaa odogaataan maa taquuluuna leedihiin walaa junuban idinkoo janaabo lena meesha salaada ha u dhawaanina ilaa caabiri sabiil wadda inaad gudbaysaan mooye xataa taktasiluu wain kuntum hadaatiin mardaa kuwa jiran oo biyaha ka baqaya ow calaa safari safar ku suganoo biyo aan haysan aw jaaa wuu yimid axadun oo minkum idinka yimid min khaaidin saxaradu ka yimid meesheeda oo lamastumu nisaaa dumarkaad jimaacdeen falam tijiduu ma aydaan helin maa an biyo fatayamamuu u qasta saciidan caro u qasta ayibana wanaagsan oo daahira macnaha famsaxuu ku masaxa biwujuuhikum wajiyaalkiina waydiikum gacmihiina in allaha lakaana wuxuu aday cafuwan kiisaamax qafuuran meesha haddaan mar ku celino hal darbo yaa ku filan axaadiisa markaad eegto axaadiisa laba darba sheegaysana way jirtaayo midna wejiga la marinayo midna gacmaha laakiin meeshaa hala gaadhsiiyo xadiis sheegayo oo xoog badani ma jira waay culimmadu waxay yidhaheen weysadaan uga qaadan uga qiyaas qaadanayna weysada ilaa halkaa la geeya marka qolada waxaa lagu riday haddii weysada looga qiyaas qaado de lugahana maalamari hadii weysada looga qiyaas qaado alamtara ma ogaatay oo ma ka war heshay ila ladiina kuwii uutuu la siiye nasiiban sad qayb la siiyey min alkitaabi oo fahm laga siiyey kuwaasoo yashtaruuna ku iibsaday adalaalata baadida bilhudaa kitaabkii meeshay kaga camalfali lahaayeen yaanuunkii faraha ka qaadeen dalaal u kaceen alam tara nabiyullaahi maxamed uma ogaad cilmigaaguse ma gaarin ila ladiina uutuu la siiye nasiiban qayb oo min alkitaabi oo fahmi ah kuwaasoo yashtaruuna dalaalata bilhudaa dalaaladii iyo hanuun ku gateen wa yuriiduuna weliba intaa way kasii dheeryihiin waxay doonayaan an tadiluu sabiila wadada xaqa inaad ka luntaan oo balaayo iyo waxaydaan garanaynin iyo shakigelinba idinku wadaan alla subxana wataala